الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نسي يمين ذا استغر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضرب يلعبد مسيئا وآتم تبيين يلحق منوطا بالحكم wa akhbaruu biithnayni aw biakara can waaxidin kahum suraatun shucaraa wa bacda lowlaa wa xadfu lkhabari khabarka xadafkii bacda lowlaa lowlaa gadaasheed la xadfo xatmun waajib weeye ghaaliban sida faraha badan ayuu waajib yahay wadaa waajibkaa istaqara wuxuu ku sugnaaday fii nasi yamiinin dhaarcad wa bacda waawin wow gadaasheedana wuu ku sugnaaday wowda oo cayanat cayintay mafhuuma maca maca wixii laga fahmi jiray wadaalika mili kullu saanicin wamaa sanaca weeye wa qabla xaalin xaala horteeda ayuu ku sugnaaday waajibkaa xaalada oo laa yakuunu aan ahaanaynin khabaran khabar can iladii kii xaggii aan khabar ka noqon karin khabaruhu khabarkii qad udmira la xadfay wadaalika ka darbii garaacidayda alcabda addoonka aan garaaca musii'an xaal uu yahay mid xumaan samaynaya wa atamu tabyiinii caddayntayda tan ugu taamsan alxaqa xaqa aan caddeeyaa manuutan xaal uu yahay mid lagu taxay bilxikami xikmooyin lagu taxay waxaan ku soo jirnay mubtada iyo khabar halkani waxaa wuxuu kaga hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi khabarka in la xadfaa mawaadic ay waajibi waxaa loo dambeeyey xukumkii u dambeeyuu ka hadlayaa wuxuu ahaa mubtadaha iyo khabarka xadafkooda wuxuu soo sheegay mubtadaha iyo khabarka mid kasta oo daliil loo helaa in la xadfaa way bannaan tahay sidaa ayaa noo dambeeyuu musanifka soo sheegay waxadfu maa yuclamu jaa'izun shardi baanan raacinay oo shardigaa wuxuu ahaa mubtadaha iyo khabarka la xadfayo mubtadaha la xadfayo ama khabarka la xadfayaa waa inayan khabar u ahayn damiiru shani amaa damiiru shani mubtadihii iyo khabarkii khabar u noqdaa mubtadaha lama xadfi karo khabarkana lama xadfi karo waayo damiiru shani jumlada khabarka u noqoni labadeeda juz jumlada labada juz ee ugu muhiimsan musnad iyo musnadu ilayhiga weeye inuu sheegan yahay ayaa shardi ah waayahay xadafkii jaa'iska ahaa ayuu kaasi xadafkii waajibka ahaa ayuu bilaabay khabarka xadafkiisii waajibka ah ayuu sheegayaa mubtadaha laftiisa xadafkiisii waajibka aha muusan sheegin musanifka khabarka afar mawdic ayaa la xadfaa waajibnimo afar jeer ayaa khabarka waajibnimo loo xadfaa afarta jeerba mutamimkan kusoo maray afartii mutamimkan kusoo marray ah laftoodii wey awalan mubtadihii bacda lowlaa dhaco khabarkii in la xadfaa waajib ah lowlaa carabiyada laba isticmaal bay ku leedahay lowmaana waa la mid oo musanifkaaba wuxuu keeni doonaa baab uu bixinayo lowla iyo lowma kaga hadlayo laba isticmaal bay carabiyada ku leeyihiin lowla iyo lowma imtinaaciyanima loo isticmaalaa imtinaacu shayin liwujuudi hayrihi markaas mubtada inuu dabadhacaa laazima marna taxdiid wax la yidhaahdaa loo isticmaalaayo ficli inuu dabadhacaa waajiba marka taxdiid loo isticmaalo ficli ayaa dabadhacaya mubtada meesha laguma hayo marka mubtada wuu dabadhacaya waa markay imtinaaciye yihiin dhowlaa iyo lowmaa mubtadaha dabadhaca khabarkiisa in la xadfaa waajib wey musanifka haaliban buu raaciyey wuxuu u jeedaa daruuratu nadmi iyo marar la arkay khabarkii oo la sheegay ayaa jirta laakiin sida qaaciida ahaan u badani waa in khabarka la xadfaa waajibnimana loo xadfo waayahay masale weeye taas masalada labaad mubtadihii ayaa wuxuu ku cad yahay dhaar mubtadihii waxaa weeye qasam weliba qasamnimada wuu ku cadyahay yacnii mubtadaha hadduusan ahayn khabarka in la xadfo waajibi maayo hadduu qasam yahay laakiin qasamnimada uusan ku caddaynna khabarka in la xadfo waajibi maayo mubtadaha qasamnimuu ku cadyahayda waxaa loo jeedaa lafdigan mubtadaha noqday maba la isticmaalo ilaa qasam mooye dhaar mooye wax kale looma isticmaalo miaal waa sida camrin oo ceynta ay fadxisantoo kale camrin waa cumriga maca dalika mar haddii caynta la fadxiyo dhaar waxaan ahayn looma isticmaalo camruka xasanun oo kale lama yidhaahdo camruka mar haddii aad tira dhaar weeyaan ruuxa noloshiisa iyo cumrigiisa qayb ka mid aad ku dhaaranays dhaar waxaan ahaynna looma isticmaalo mubtadaha wuxuu ku cadyahay qasam macnaheeda sidaa weeye oo mubtadaha ayaa waxaan loo isticmaalin dhaar mooye si kale mubtadaha qasamka ku cadna khabarkii in la xadfo waajib wey waa mawdic labaad mawdic saddexaad oo khabarka in la xadfaa uu waajibayo mubtadihii ayaa waxaa lagu soo cadfay wax laazimaya macduufka iyo macduufu calayhiga xarafka u dhexeeya isku cadfayana waa wey mubtadihii ayaa waxaa la daba dabadhigay waawulcadaf waawulcadafkana musaaxabay ku caddahay musaaxabay ku caddahay waxaa loo jeedaa mubtadaha waxaa lagu soo cadfay iyo mubtadaha way islaasimayaano wax kala fakanayaba maaha waayahay mubtadaha wax laasimsan lagu soo cadfay xarafka cadfayna waw uu yahay khabarkiisa in la xadfaa asna waajib ah mowdic saddexaad wey mowdicada afraadee u dambeeyo mubtada afar shari laga helay khabarkiisa in la xadfaa waajiba ah. afar shari in laga helaa waajiba ah. afartaa shari mubtadaha waa inuu masder noqdaa ama ismu tafdiil masder loo idaafeeye waa inuu noqdaa waa shari khabarka meeshuu dhici lahaa xaalo waa inay dhacdaa shardi labaad wey xaaladaa macno ahaan khabar waa inayan u suuroobi karin oo khabar waa inayan noqon karin shardi saddexaad wey saaxibulxaalki xaalka saaxiibka laga xaalaynayo damiir meesha loo celinaya macmuululmasdari waa inuu noqdaa afartaa shardi mubtadihii laga xelo khabarkiisa in la xadfa waajib afarta shardi aan ku celiyo mubtadaha waa inuu noqdaa masdar sida darbun iyo qatlun iyo wax a waa inuu noqdaa ama ismu tafdiil masdar loo idaafeeye waa inuu noqdaa sida miaalka dambe musanifka atamu tabyiini atamu ismu tafdiil weeye tabyiinka loo idaafeeyaa masdara waa inuu ismu tafdiil masdar loo idaafeeye noqdaa ama masdar waa inuu noqdaa waa shardi shardiga labaad khabarka meeshay uu dhici lahaa xaalo waa inay dhacdaa xaalada mufrad iyo jumlo midkay doonto ha noqoto shardi saddexaad xaaladaasi khabarnimo waa inayan u suubanin oo xaaladaa haddii la rafciyo khabarka mubtada in looga dhigo la damco macnaha waa inuu diidayo shardi saddexaad shardiga afraad ee u dambeeya xaalo kasta saaxiib bay leedahay laga xaaleeyo saaxibulxaalka waa inuu noqdaa damiir maxduufa weliba meesha ka xadfan isla markaa damiirka marjiciisana masderka wax uu ku camalfalay waa inuu noqda macbuul masder waa inuu marjaca damiirka noqdaa saaxibulxaalka noqonay afartaa shardi marka la helo mubtadaha khabarkii in la xadfaa waajiba miaalkii ayaad ka garan ka darbiya alcabda musii'an darbii waa masderkii mubtadaha noqday mubtadihii waa masder musiicanna waa xaaladii khabarka meeshii dhacday xaaladan musiican ah haddiiba la rafciyo musii'un la yidhaahdaa khabarnimo uma suubato macnaha diidaya oo darbii musii'un garaacaygu wuu yahay garaac xumi iyo wanaag midna laguma sifeeyo yacnii garaaca qaabku u dhacay iyo waa arrin kale laakiin garaaca waa wanaagsan yahay iyo garaaca wuu yahay iyo midna lama yidhaahdo oo garaac baa xumaan samayni ama wanaag samayni wax jira maaha waayahay oo xaaladu inay khabar noqotaa macnaha diidaya waa shardigii saddexaad saaxibulxaalka musiican tan xaalada ah saaxiibkii iska lahaa kaana taamma ah kaana aan naaqis ahayn oo taama ah oo meesha ka xadfan faacilkeediiyoo xadfan ayaa saaxiibulxaal ah. saaxiibkaana wuxuu u noqonayaa kaanada faacilkeeda ah alcabdada mafcuulu bihiga masdarka u ah oo wuxuu noqon lahaa darbii alcabda xaasilun xaasilkaasaa khabar ah idaa kaana musii'an idaa kaana addoonka hadduu xasilo la helo musii'an xal uu yahay mid xumaan samaynayo musii'anta xaalo weeye xaaladaasina saaxiibkeeda waa kaanada faacilkeeda faacilkaasina wuxuu u noqonayaa alcabdada macmuululmasdarka ah waayahay afartaa shardi marka la helo mubtadaha khabarkiisa in la xadfaa waajiba afartaa mawdic ayuu waajibayaa waa mawaadicda mubtadaha khabarka in la xadfo uu waajibayo mubtadaha mawaadicuu waajibaya in la xadfaa jirta musanifka ma uusan sheegin nadmi baa lagu jamciyaa laa siyamaa zaydun wasaqyan laka famaa bikum min nicmatin fahaaka wanactu lmaqtuuci wanicma bisa fii dimmati sabrun jamiilun daaka beytkaasa labadaa beyd ayaa lagu jamciyaa laa siyamaa zaydun laa siyamaa khabarka dabadhaco mubtadihiisa in la xadfaa waajiba ah. sideedaba laasiyama icraabkeeda ayaa wuxuu u baahan yahay si gaar ahaaneed in loo fahmo laada waa naafiya siyana ismigeedii weeye mabniyunsiya ismigeedii mansuub calaamatu nasbada fadxada ay tahay maada ismi mawsuul weeye laa siyama waana mudaafu ilayhi ismigan mawsuul ah laa yatimu macnaahu ilaa bisilatin wacaa'id laa siyama zaydun zayduntan waa khabar mubtadihii ka xadfan yahay huwa zaydun buu ahaan lahaa jumlada huwa zaydun ee silatmawsuul laa maxala laha min alcraab huwada meesha ka xadfan mubtadiu ahaa in la xadfaana waajib laa siyamaa ismiga dabadhaca labuu u qaybsamaa macrifo iyo nakiro nakiro haddii uu noqdo saddex icraab ayaa ku bannaan in la rafciyo in la nasbiyo in la jaro saddexdaa icraab ayaa bannaan alaa ruba yowmin laka minhunna saalixin walaa siyamaa yowman walaa siyamaa yowmin bidaarati juljulin beydka aan ku soo mari jirna imruulqays mucallaqadiisa bilowgeedii saddexdaba waa lagu weriyaa haddii la rafciyo laa siyamaa yowmun la yidhaahdo waa sida aan icrabnayo yowmun waa khabar mubtadihi ayaa laga xadfay waajibulxadfa yowman haddii la yidhaahdee la nasbiyaana tamyiiznimuu ku nasbisan yahay yowmin haddii la yidhaahdee la jaraana siyada waa mudaaf maadana waa zaa'ida yoomkaa loo idaafeeyey icraabo kalena waa bannaan yihiin waayahay waxaad ku bushin karta laada tacmalu camala inaa ee ismigeeda nakiranimaa laazima siyadan haddii maada loo idaafeeyo maadana ay mawsuulo tahay soo macrifo noqon maayo may kuma macrifoobayo mutawaqiinun filibhaam asbaada la yidhaahdo ayuu ka mid yahay oo si kasta haddii macarif loogu idaafeeyo kuma macrifoobayo siye iyo milu iyo hayru iyo naahiinka qoladana isku mid ah haddaba icraabka marka la maro icraabo kalena way jiraane oo yowmunta la rafciyo ama zaydun la rafciyo mubtadihii waa la xadfi waajibulxadafsiyama aydu wasaqiyan la kala mowdic labaadoo mubtadaha in la xadfaa uu waajibayo wey mowdicaasina waa masdar caamilkii ka naaiba masdar mansuuboo caamilkii ka naa'ibah ayaa masdarka faacilkii ama mafcuulkii waxaa lagu caddeeyey majruurun bixarfi ismi xaraf lagu jira weliba damiir xaraf xaraf lagu jaray ayaa faacilka masderka ama mafcuulka masderka lagu caddeeyey lana dabadhigay majruurka faacilka cadaynaya ama mafcuulka cadaynaya waa khabar mubtadihii waajibnimo loo xadfay saqiyan laka saqiyan allah ku waraabiyo weeye saqaaka allaahu saqyan ama allaahumma sqi saqiyan allah waraabi ninkan saqyan lakada wuxuu caddaynayaa mafcuulka cidda waraabinta loo dalbaye loo qastayo loola qastayo damiirkan mafcuulka caddaynayo majruurun bixarfin weeyaanoo laam ayaa jariays khabar weeye jaara majruurka mubtadihi waa cadfan yahay waajibulxadaf oo wuxuu ahaan lahaa haada ducaau laka ducadani adaa iskale niyahowni waa yahay fa bucdan lilqowmi aalimiina oo kale fa bucdan allow fogay qoladaasi lilqowmi aalimiina haada ducaau habaarkani lilqowmi aalimiin ayuu wasaya laka famaa bikum min nicmati minta macaarifta bayaaniso yacnii min ayaa minta xuruufuljarka ka midka ah macaanideeda waxaa ka mid ah bayaan inay faa'iidayso bacid wa bayiin wabtadii lamkina ayuu soo wadaa musanifka tabciid ayaa macaanideeda ka mid ee tabyiin ayaa ka midoo inay wax bayaaniso waxa ay bayaanini hadduu macrifo noqdo minta iyo majruurkeeda fii maxalli rafcin khabar weeye mubtadahana waajibnimu u xadfan yahay maa bikum min nicmatin fa min allaahi oo kale maa shayga bikum idinka idinku sugnaaday min nicmatin huwa kaa aan sheegaya min nicmatin nicmo xaggeedu ka ahaaday waaye mintaa macaanida bayaanisaana mintaa waxaan u jeedaa macaarifta bayaanisaana mubtadaheedii in la xadfaa waajiba waa mawdic afraad miya mise mawdic saddexaad afraad miya mowdic saddexaad laa siyamaa zaydu wasaqyan laka famaa bikum min nicmati fahaaka waa iska tamaamulbayd wanactulmaquuci nactiga insha allahu tacaala baabkiisa ayaan ku gaari doonaa waxaa bannaan nactiga mancuudkiisa in laga goosto rafca marka loo goosto rafca loo goostee nasbaa loo goostaa haddii rafca loo goosto waxaa rafcinayaa mubtada waajibinimo loo xadfay bishari nactiga waa inuusan litakhsiis walaa litawdiix midna u sugnayn nactiga waa inuusan mukhasisu macrifo ahayn walaa muwadixu eh, waxaa u jeedaa mukhasisu nakira waa inuusan ahayn walaa muwadixu macrifatin waa inuusan ahayn oo nactiga waa inuu u sugnaadaa madxi ama dami ama taraxum iyo waxsaas ah waa yahay nactigaa rafcada loo goostay mubtadihiisa waajibnimaa loo xadfayaa musanifkana matniguuba ku sheegi doonaa insha allahu tacaala baabunacti warfaca weysab inqaacta mudmiran mubtada'an aw naasiban la yadharaa buu dhihi doona haddii aad nasba u goosataana ficli waajibnimo loo xadfaa nasbinaya haddii aad u goosato ee rafcana mubtada waajibnimo loo xadfay ayaa rafcinaya mawdicii afraad wey waa nactulmaqduuci iyo bisa nicma iyo bisa faacil marka ay qaataan kadib makhsuus bay qaataan faacil bay qaadanayaan faacilkana makhsuus baa ka dambaynaya waa yahay maqsuuska ka dambaynayo laba icraab ayaa ku bannaan maqsuuska waa rafcisan yahay in mubtada laga dhigoo jumlada ka hormartay khabar looga dhigaa waa icraab kaa icraabkaasi waxba maxadfana dhib male icraabka labaad waxa weeyaan maqsuuska in khabar laga dhigo mubtadihiina la xadfo mubtadaha xadafkiisa waajibulxadaf wey oo waxaa tira nicma rajulu zaydun nicma waa ficil maadi arajulu faacilkii zaydun muxuu yahay zaydun maqsuuskii wey ee zayd haddii aad mubtada ka dhigtay jumlada hore khabar aad ka dhigtaa uma baahna waxba kama xadfana haddiise zaydun aad khabar ka dhigto mubtadihiisi wuu xadfan yahay waajibulxadaf weeye baabu nicmuna musanifka ku sheegi doonaa insha allahu tacaala mawdica toddobaad ama lixaad ee u dambeeya masdar ayaa caamilkii naa'ibka islamarkaa waa la rafciyey masdarka caamilkii marka uu naa'ib ka yahay in la nasbiyaa badan haddii aan la nasbininee masdarka la rafciyo khabarnimuu ku rafcisan yahay mubtadihiisana waa xadfan yahay waajibulxadaf wey sabrun jamiilun oo kale wey oo sabrun jamiilun wuxuu noqon lahaa amrii sabrun jamiilun ama sabrii sabrun jamiilun mubtadahaasi in la xadfaa waajib weeyaan toddobadaa mawdic ama lixdaa mawdic nicmo iyo bisa haddii la kala tiriyo toddobay noqonayaan haddii laisku tiriyaana lix bay noqonayaan lixdaa mawdic ayaa mubtada in la xadfo uu waajibiyey lixdaa wixii aan ahayn mubtada xadafkii ma bannaano ama jaa'is buu noqonayaa haddii daliil loo helo shuruudii aan soo sheegn labadii shardi aan soo sheegnay waa kamid wa bacda lowlaa wa xadful khabari khabarka xadafkii xatbun waajib weeye bacda lowlaa xadfuda waa mubtada alkhabarina waa mudaafu ilayhi xadfuda masdarun mudaafun limafcuulihi waa masdar mafcuulkiisii loo idaafeeyey xatmunna waa khabarulmubtada laftiisa waa masder waa laba masdaroo mubtada iyo khabar isu ah bacda lowlaa darafkaasi xadfuda haddii aad ku tacallujisaa waa bannaan tahay laakiin bushi wuxuu ka imaanayaa masdar macmuulkii in la hormariyaa ma bannaana cinda aljumhuur jumhuur ma bannaynayaan daraf waayo darafkana waa la tawasucsadaa in la yidhaahdaa dhici karta xatmun haddii lagu tacallujiyaana way bannaan tahay laba bushi baa markaa imaanaya awalan khabarka macmuulkii mubtada in laga hormariyaa arrin la ogol yahay maaha aaniyan masdar macmuulkii in la hormaryaana lama ogoleen labadaba daruuro iyo wax la yidhaahda iyo darafka la tawasucsanaya way suuroobi un wa xadfulkhabari khabarkii oo la xadfo xatmun waajib weeye bacda lowlaa lowlaa gadaasheeda ayuu waajib yahay ama wa xadfulkhabari khabarka oo la xadfo bacda lowlaa lowlaa gadaasheeda la xadfaa xatmun waajib weeye haaliban filghaalibi sida faraha badan ayayna waajib tahay ama sida faraha badan ayaa la xadfayaa daruuratu nadmi iyo wax lamidoo khabarkii la sheegay ayaa la arkay lowlaa abuuka walowlaa qablahu cumaru alqat ilayka macadun bilmaqaaliidi ayaa baytu shaacira lowlaa abuuka abuukadaa hore lowlaada dabadhacda khabarkeedii wuu xadfay walowlaa qablahu cumaru cumaru waa mubtada qablahuna waa khabar wuuna sheegay wa fii nasi yamiinin wadaa xukumka waajibkaa khabarka xadafkii uu waajibayo istaqara daada ismulishaaraha wuxuu ishaarayaa xadfulkhabari xadfunta wadaa khabarka waajibnimada loo xadfayaa istaqarra wuxuu ku sugnaaday fii nasi yamiinin dhaar cad yacnii mubtadihii ayaa wuxuu noqday qasab qasabnimadana uu ku cadyahay daada mubtada weeye fii nasi yamiinin jaara majruurka khabar ahaa jaara majruur khabar haddii uu dhacana mutacalaqiisa waajibnimaa loo xadfaya waa annagii soo sheegnay soo ma ahin wa akhbaruu bidarfin aw bixarfi jar naawina macnaa kaa'inin aw istaqar soo muusa soo sheegin haddaba mutacallaqii wuu sheegay daruuratu nadmi weeye iyo dani khasabtay ee mutacalaqa in la xadfo mawaadicdii ay waajibaysay ayuu ka mid yahay daruuro waa loo sheegi karaya lakalcizu in mawlaaka caza wain yahun faanta ladaa buxbuuxati lhawni kaainuna baytu shaacira khabarkiioo mutacalaqiisi waajibnimo loo xadfa wey e lakalcizu sharaf ayaa kuu sugan in mawlaaka caza saaxiibkaada hadduu sharaf leeyahy adna sharaf baad leedahay wa in yahun hadduu saaxiibka daciifo fa anta ladaa buxbuuxati lhawni kaainun kaa'inkii buu sheegay fa anta adigu kaa'inun waxaad ku sugan tahay ladaa buxbuuxati lhawni dulli bartankiis agtiisaad ku sugan tahay wey wadaa xukumkaa istaqara wuu u sugnaaday fii nasi yamiinin dhaarcada iyuu ku sugnaaday wa bacda waawin wow gadaasheedana wuu ku sugnaaday wowda oo cayanat tustay oo cayintay mafhuuma maca maca wixii laga fahmi jiray maca waxaa laga fahmi jiray musaaxabo ay faa'idaysaa wowda musaaxabo waxay faa'iidayniin mubtadaha iyo kan lagu soo cadfayo markay islaazimayaan wadaalika ka mili kullu saanicin wamaa sana maada masdariya ka dhig kullu saanicin mid wax sameeye dhammaantii iyo wamaa sanaca wa sancatuhu sancadiis yacnii ninkan saanica ah iyo aqoonta sancada uu yaqaanno inay kala fakadaan ma dhici karto in laga dhaco ma dhici karto ruuxii inta la qabto sancadii aqoonteedii laga dhaco asagoo bilaa cilminoo sancaba aan aqoonin la sii daay may ruuxan iyo sancadiisa way islaasimsan yihiin ila almowt dhibasho inta laga gaaray way islaasimsan yihiin haddaba mubtadaha kullu saanicina macduufka lagu soo cadfaye wamaa sanaca maada ay masdariya tahay way islaazimaan kalama fakanayaan wowda musaaxaba ay faa'iidayni macnaha looga jeedaanaa kaa wey khabarkii baa xadfan kullu saanicin wamaa sanaca muqtarinaani in la yidhaahdo haddaayan islaazimaynin oo mubtadahan iyo waxa lagu soo cadfay wax marna isku soo dhaca marna kala tago wey xadafka waajib noqon maayo yashcabu lfataa wa kullu mri'in walmowtu yaltaqiyaani tamanow waxay jeclaadeen lii aniga waxay ii tamaniyeen almowta dhimasho alladii dhimashihii yashcabu baabi'inaya alfataa ruuxa dhallinyarada dilay wa kullu mri'in ruux kasta iyo walmowtu dhimashana yaltaqiyaani waa kulmi doonaan hee maxaa moodal iiga tamaninaa kan ii tamaninaya isaga ma noolaanaya maxay ahayd afa in mita fahum lkhaaliduun waay adi haddaad dhimato ayaguma waarayaan waa soconayaan wax noolaanaya lama arko marka maxalushaahidka waxa weeyaan wa kullu mri'in walmowtu kullu mri'in iyo waxa lagu soo cadfo almowtu ah isma laaimsana mowt iyo ruuxa ma wada socdaan mogta isma laaimsana marunba isku soo dhacayaan khalaas markiina naftaa la kala qaadaya waa la kala tegewa qabla xaalin xaalo horteeda ayuu xukumkaa waajibi khabarka la xadfayo xaalada oo laa yakuunu aan ahaanaynin khabaran khabar aan noqonaynin can iladii kii xaggiina khabar aan ka noqonayni khabaruhu khabarkii qad udmina la xadfay udmina bimacnaa xudifu u jeeda wadaalika ka darbii garaacidayda alcabda addoonka aan garaacaa musii'an xaal uu yahay mid xumaan samaynayo darbii alcabda xaasilun khabarkiibaa xadfanoo xaasil ah musii'anna wuxuu xaala ka yahay kaana maxduufa ah isla markaana taamma ah faacilkeeda kaanadaa taamada ee lafteeda mudaafu ilayhi weeyaanoo idaa oo darafay mudaafu ilayhi u tahay macnihiina wuxuu noqonayaa darbi garaacitaankayga alcabda addoonka aan garaacaa xaasilun garaaca mid jira wey idaa waqtigii buuna dhacayaa garaacaasu xasilaya kaana la helo huwa ninkii zayd ahaa musi ama addoonkii musiian xal uu yahay mid xumaan samaynay wa atamu tabyiini masdarkii ismu tafdiilka loo idaafeeye weye atamu tabyiini ismu tafdiil bacdu maa yudaafu ilayhi qaaciida weye masdarka qayb ka miduu macnihiisu qayb ka mid ee noqonaya wa atammu tabyiinii caddayntayda tan ugu taamsan alxaqa xaqa aan caddeeyaa manuutan xaal uu yahay mid lagu taxay oo lagu xiray bilxikami xikmooyin lagu xiray wuxuu noqon lahaa taqdiirta khabarka in la qadaraa haddii la doono wa atammu tabyiinii caddayntayda tan ugu taamsan alxaqa xaqa aan caddeeyaa xaasilun caddayntaasi way xasili idaa kaana marka la helo xaqa manuutan xaal uu yahay mid lagu xiray bilxikami xikmooyin lagu xiray manaaulxukmi weligii ma maqashaynhe waaha <laughs> usuuliyiin iyo warkoodii wa ahbaruu bidarfin aw bixarfi jarnaawiina macnaa kaa'inin aw istaqar wa ahbaruu way warrameen biinayni labay ku warrameen aw biakara ama wax ka badan can waaxidin hal xaggii ayayna kaga warrameen wadaalika kahum nimanku saraatun saada weeye shucaraa'u kuba gabyaya wey wuxuu leeyahay mubtada hal khabar wax ka badan inuu qaataa ma bannaan tahay arrinkaasuu ka hadlaya afar madhab ayaa la isugu khilaafsan yahay qola mulaqa way bannaynayaan qolada musanifka madhabkooda uu maray wey mubtadaha hal khabar ka badan inuu rafciyaa way dhici karto laba khabar saddex khabar afar khabar toban khabar labaatan khabar konton khabar intaa doontaa daba dhigi karta waa bannaan tahay arrinkaas waa madhab madhab labaad waxa weeyaan in la diido la yidhaahdo mubtadaha hal khabar keliyuu rafcin karaya khabarro badan wax u yareeg haddii aad aragtaana mubtada badanaa loo qadaraya oo khabar walba mubtadaa goonnidii loogu qadari madhab labaad wey eh, laba madhaboo kalena way farqinayaanoo madhab saddexaad wuxuu leeyahay khabaradan faraha badani hadday dhan isu wada raacaan waa la ogol yahay oo mufrad bay wada noqdeen ama jumla ismiyey wada noqdeen ama jumla ficliyay wada noqdeen ama duruuf iyo jaar iyo majruur bay wada noqdeen waa la yahay hadday israacaan haddayse iskhilaafaanoo mubtadihii khabarkii mid uu noqdo mufrad midna jumle uu noqdo mid daraf uu noqdo taa laba ogola qaarna waddadaasay mariyeen qaar kale waxay leeyihiin may khabarrada inay tacadudaan waxaa la ogol yahay oo keli ah khabarradan faraha badan ee tacaduday hal macno haddii ay gudanayaan oo dhammaan inta macnahooda la isku soo daro hal macno uun hadday wada faa'iidaynayaan waa la ogol yahay sida haadaa acsaru aymaru oo kale acsaru ninka gurana la yidhahdo gurta wax ku garaaco aymanna waa ruuxa midigta ku garaaco haadaa acsaru aysaru qawiyun bay qabtaa macnaheeda nin xoog badan oo midigti iyo bidixdii labadaba ku shaqaynayo weyu macnihii noqonaya iyo haadaa xuluwun xaamidun xuluwun mid macaan weeye xaamidun dhanaan muzun ayay macnaheeda wadata waa macaan iyo dhanaan isku jira khabaradan faraha badan hal macna haddii ay sidaa u wada gudanayaan waa la ogolaya inay taxadudaan haddii kalena lama ogolo qorana waddadaasii maray musanifka madhabkiisa raajixa waayo waa sidaa la maqlay khabarka wuu tacadudi karaa bilaa sharti isagoon waxba lagu xirin ha iswaafaqsanaadeenoo haldhan ha isu raacayn hal macna ha wada guteen yaayan iswaafaqsanaanin hal macna yaayan wada gudanin sida qaalibka ee faraha badan weeye wahuwa alghafuuru alwaduudu dulcarshi almajiidu facaalu limaa yuriid waa hal mubtadoo shan khabar la dabadhigay way bannaan tahay qowlkaasaa raajiha waxaa soo socda nawaasikh mubtadaha iyo khabarka nasakhayo kaana iyo akhwaadkeeda iyo afcaalulmuqaaraba iyo inna iyo danna iyo waxaasuu soo wada waxa ay nasakhayaan mubtada iyo khabar weeye khabar tacadude iyo mubtadihii ka horreeyey haddii ay nasakhaan dee khabarro fara badanay ka dhiganayaanay garo oo kaanada waxaa suurowdaa ismiga inay rafciso mubtadaha ismiga ay ka dhigatay rafcisay hadduu shan khabar qaadanayay shan khabaroo nasbisanoo isdaba dhiganayay ka dhigi sidoo kale danno iyo akhwaadkeeda haddii ay nasakhaan mubtada iyo khabar khabarkana mutacadid uu ahaa ee khabarkii faraha badnaa badnay nasbe u wada taagi waxaa laga yaabaa danna wa akhwaatuha labaatan mafcuulu bihi inay nasbiyaan ee labaatankan mafcuulu bihi mafaaciil caadi ee maaha waa mubtadihii mubtadihiiy nasakheen oy nasbiyeen iyo khabaradii faraha badnaayoy nasakhayn sidaa u garo wa ahbaruu way warrameen binayni bikhabarayni laba khabar ayay ku warrameen ow biakara ama wax ka badan can waaxidin can mubtadain waaxidin hal mubtada xaggii ayay kaga warrameen wadalika kahum nimanku saraatu suraatun labadaba waa la wariyaa labadaba waa jamac calaa hayri qiyaas mufradka sariyin buu ahaa sariyun waa faciil laanta ka jiran faciil laamta ka jiran wasfin laazim ee hadduu tusiyo afcilaau ayaa lagu jamciyaa walikariimin wabakhiilin fucala kada lima dahaahumaa qad jucila wanaba canhu afcilaau filmucal buu keeni doonaa muslim afcilaau nabiyin ambiyaau weliyin wliyaau qawiyin aqwiyaau sidaa in loo jamciyaa la yaqaanaayo sariyin asriyaau in lagu jamciyaay ahay suraatun in la yidhaahdo fucalatun lagu jamciyo ama saraatun la yidhaahdo facalatun lagu jamciyaa calaa hayri ilqiyaas weeye kahum nimankuu saraatun saada weeye niman sharaf la weeye ama suraatun saada weeye shucaraau niman gabyaya weeye hum mubtada saraatun khabar shucaraa'una khabarun bacda khabar wallahu aclam wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed wala ali w subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa